bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlعaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu casharkii hore insha allah darsigii ugu dambeeyey ee masaladii alcudur biljahli ku saabsanaa baabkii ugu dambeeyey ee qofka yani qasadka ku saabsanaa qofka inuu gaalnimada u qasdo shardi ma ahan ayaa niri Eh, laakiin alfaadda gaalnimada ayaa laba loo kala qaadaa taasaan ilownay eh, qeyb sariix ah oo gaalnimada ku cad iyo qeyb mutlaq ah oo itlaaq uu ku jiro oo aan gaalnimada iyadu markaa aan ku caddayn oo laakiin ixtimaali karto wej yacnii eh, wej ixtimaali karto gaalnimada keeni karo iyo wej aan gaalnimada ixtimaalaynin alfaadda noocaasoo itlaaqu uu ku jiri karo qofka qasadkiisa in loo celiyo weeyaan taasoo kale sheikhulislaam ibnu taymiyana raximah llahu tacaala wuxuu kaga waramay istiqaasada juska labaad buu kaga waramay kitaabu ama alraddu cala albakri kitaabka la yidhaahdo juskiisa labaad ayuu kaga waramay wuxuuna soo qaatay qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa taquluu raacinaa waquluu durnaa ayuu soo qaatay marka raacinaa yahuuddana waxay u isticmaali jirtay inay nebiga min alrucuunati oo nebiga inay u nisbeeyaan nuqsaan iyo cay laakiin muminiintu sidaa uma aynan jeedin macnaheeda u jeedin marka wuxuu hadday dhowr macno ka leeyihiin macaanidaas mid kamidana uu kufri keeni karo qofka qasadkiisa markaa waa in loo laabtaa dabcan iyo waxa isagu markaa ou ula qasday nacam marka hadduu nuqsaan ou ula qasdo markaa iyadu kadib la fiirin maayo inuu diinta uga baxo inuu rabay iyo in kale la fiirin maayo mar haddii uu macnihii uu ula qasdo unbaa la eegaya dabcan nacam intaasaan marka darsigii hore ka baraarujinaya insha allahu tacaala ayb bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allah wasalam calaa nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbi wasalam ajmaciin amaa bacdu eh, waxaan soo haynay kitaabkii kashfu shubuhaat lilimaami alcalaama moxamed ibn cabdilwahaab raximah llahu tacaala eh, waxaan waxaa noogu soo dambeeyey eh, inuu yidhi yani ayb waxaa noogu soo dambeeyey inuu yidhi waclam ana allaha subxaanahu min xikmatihi lam yabcah nabiyan bihada atawxiidi ilaa jacala lahu acdaa'an ilaahay subxaanahu wa tacaala xikmadiisa waxaa ka mida ah inaanu soo dirin nebi towxiidkan uunan la soo dirin ilaa acdaaba waa u yeelayay oo u samaynayay markaasuu aayaddii soo qaatay wakadalika jacalnaa likulli nabiyin caduwan shayaadiina alinsi waaljini markaasuu haddana waxa uu yidhi waqad yakuunu liacdaai tawxiidi culuumun kahiiratun waxaa dhici karta acdaau tawxiid inay culuum fara badan inay leeyihiin ayaa dhici karto iyo wa xujajun iyo xujaj siduu allaba u yidhi falamaa jaa-athum rusuluhum bilbayinaati farixuu bimaa cindahum min alcilmi rusushii markay ula yimaadeen xujooyin cadcad iyo cilmi waxay waxaa farax geliyey oy ku farxeen waxa agtooda ahaaday oo cilmiga ah cilmiga iyagu markaa ay leeyihiin marka cilmigu inuu laba u qeybsamo cilmi sidiisaba aan nafciba u lahaynba cilmi aan sidiisaba nafci u lahayn sida sixirka iyo waxa la midka oo kale iyo cilmi isagu naafic ah laakiin aan lagu dheefsanin oo aan lagu camal falin maalan nebigana calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa ah waa ka magangeli jiray wuxuu dhihi jiray allahuma inii acuudu bika min cilmin laa yanfac ilaah waxaan kaa magangelayaa cilmi aan waxba anficin ayuu dhihi jiray walidaalika eh, xadiidka waxaa aada u fahfaahiyey alxaafid ibnu rajab raximah llah kitaabkiisa la yiraa eh, bayaanu fadli cilmi salafi calaa cilmi alkhalaf halkaasuu marka kaga hadlay aayaddan iyo aayadihii uo soo qaatay bayna ka mid ahayd waxa uu yidhi marka idaa carafta dalika wa carafta ana aطariiqa ila allahi laa budda lahu min acdaa'in qaacidiina calayhi idaa carafta dalika haddii aad haddaba sida kaa aada garatay oo yacni ilaahay subxaanahu watacaala nebi kastaa inuu u yeelay acdaa jin iyo insiba ka kooban haddii aad taa oo qaarkoodna ay cilmi yeelan karaan idaa carafta dalika haddaad kaaga aqoonsatay wa carafta aa garatay ana ariiqa wadada ilallaahi alla int alla xaggiisa towxiidkiisa lagu gaarayo laabudda lahu inay qasab tahay min acdaa'in acdaa in loo hurtila yahayo acdaa qasab ay u tahay inay inay yacni carafta aadna garatay ana ariiqa jidka ilallaahi alla xaggiisa ah oo alla loo aadayo cibaadadiisa loo aadayo towxiidkiisa loo aadayo laabudda lahu inuu leeyahay jidkaasi qasab tahay jidkaa inuu leeyahay min acdaa'in acdaa acdaa'daas oo qaacidiina calayhi dul fadhiyo jidkaa dul fadhiyo ahli fasaaxatin kuwaas oo fasaaxa u saaxiiba wa cilmin cilmi u saaxiiba wa xujajin xujaj u saaxiiba haddaad ogaatay falwaajibu calayka haddaba waxa waajibka kugu ah adiga korkaaga an taclama inaad garato wayaan min diin illaahi ilaahay falwaajibu calayka an taclama min diin illahi maa yasiiru silaaxan an taclama inaad aqoonsatood baratood garato min diinillahi ilaahay diinkiisa maa shay aad ka barato yasiiru ahaanayo silaaxan hub ahaanayo hubkaas oo tuqaatilu bihi aad kula dagaalamayso haa-ulaa'i shayaadiina shayaadiintan alladiina kuwaas oo qaala imaamuhum imaamkoodii uu yidhi wa muqadamuhum iyo koodii la hormariyey lirabbika rabbigaa uu ku yidhi casa wajalla la aqcudanna lahum walle u fariistay oo u fariistay iyaga siraadaka almustaqiim jidkaaga toosan siraadaka almustaqiim jidkaagii toosnaa walle u fariistay oo u fariistee sidaa buu yidhi ayb faqradan marka sheekhu wuxuu ku tilmaamayaa haddii aada ogaatay laabudda inay acdaa jiraan acdaadaas oo weliba marka dariiqa adaad yacnii acdaa in nebi walba in cadow loo yeela aada ogaatay de dadka ambiyada ilaahay raacayna ambiyadii wixii loo yeelay iyaguna waa la kulmayaan laabudda oo marka qofka muwaxidka acdaa buu yeelanayaa kuwaas oo qaacidiina caleyh markaasuu wuxuu yidhi wa carafta ana ariiqa ila allaahi dariiqa alla xaggiisa aad ku gaaraysid ood u aadaysidna laabudda lahu min acdaa'in qaacidiina calayhi qasab ay tahay acdaa fadhiya inay joogaan oo acdaa ay kuu fadhiyaan acdaadaasoo ahli fasaaxatin fasaaxo u saaxiiba wa cilmin cilmi aftahanimo u saaxiiba oo cilmi u saaxiiba xujaj wato xujajku dabcan waa shubah oo hadda waxaad arkaysaa waa jiraan dad yacni cilmi leh oo cilmigoodii la dhumay cilmigaa marka ay la dhumeen oo cilmigood cilmigaa ay la lumeenna qaarkood adduunye jacayl baa ka lumisay dariiqii xaq ahaa qaarkood sharaf jacayl baa ka dhumiyey ilaahiyna subxaanahu wa tacaala waxa uu tilmaamay nin ka mida dadkaa wuxuu ku tilmaamay fii suurati alacraaf watlu calayhim naba aladii aataynaahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu shayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'naa larafacnaahu biha walakinahu akhlada ila alardi waاtabaca hawaah famahaluhu kamahali اlkalbi in taxmil calayhi yalhath aw tatrukhu yalhath waxa uu yidhi ay buu alle ku shabahay waxaad u akhrisaa oo kuwan dushooda aada ku akhrisaa naba aladii aataynaahu aayaatinaa kii aan aayaadkeennii siinay oon barnay fansalakha minhaa kadibna ka siibtay <clears throat> oo shaydaan markaa la raacay fa kaana min alghaawiin oo markaa noqday kuwii ayagoo cilmi leh dhumay haawigu waxaa weeyaan qofka isaga oo cilmi lehoo ogaal ku dhumo oo yahuuddan hadda joogtaba waa noocaas iyaguna ilaahayna waa ka tilmaamay oo waxa uu yidhi mathalu ladiina xumilu tawraata huma lam yaxmiluuha kamathali ilximaari yaxmilu asfaara waxa uu yidhi kuwa towreed lagu xambaaray waxay la tusaale yihiin huma lam yaxmiluuhaa dabadeedna yacnii aan qaadin oo sidii loogu talagalay aan u xambaarin oon ku dhaqmin kutubtii kamahali lximaari dameer oo kale weeyaan yaxmilu asfaaran kutubo culayskooda markaa sido aayad kale alle wuxuu yidhi fakhalafa min bacdihim khalfun waritu lkitaaba ya'khuduuna carada hada aladnaa wayaquuluuna sayukfaru lana laaluush <clears throat> inay qaadan jireen buu sheegay allah subxaanahu wa tacaala oo markaa yahuuddu inay culimmadoodii inay intay laaluush qaataan ay dadka hawadooda markaa ugu fadwoon jireen ama ay waxay jecel yihiin u xukumi jireen kuwaasina waxay ahaayeen kuwo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kitaab dhexal siiyey fakhalafa min bacdihim khalfun warihu lkitaaba kitaabka la dhexal siiyey saasuu yidhi nacam ayb aayad kale allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ina kahiira min alaxbaari wاlruhbaani laya'kuluuna amwaala annaasi bilbaطil dadka maalkooday baatil ku cunayaan oo xaqii ayay ka uga leexanayaan arrintaa darteed si ay adduunyada iyo makaasibta nooca ay u helaan marka ninkii culummada ahaayoo cilmiga lahaa ee adduunyada u iishay ee isagu markaa khuraafada iyo diin xumadaba ka dhigtay noloshiisii iyo wax uu wax ku cuno ka dhigtay marka uu towxiid arko iyo cid towxiid sheegayso waxaa weeyaan waa la colleytamayaa dadka la collaytamaa tawxiidku waa laba nooc qur-aanku dadna wuxuu ka waxaa wuxuu ku sheegay inay ahaayeen dad mala la yidhaha almala qaala almala aladiina kafaruu waa ku badan tahay kuwaas ayagu madaxtinimadooday ilaashadaan qeyb kalena waxaa weeyaan qayb ayagu markaas ri'aaso kaleoo diini ah bay haystaan madaxtinimo diineeday haystaan waa kuwa adda aayaadku aan ku sheegaynay oo xoolahay dadka uga cunaan kuwa noocaas dadka in xaqii loo bayaaniyo oo towxiidkii loo sheego way ka hor yimaadaan markaa de dadku ku qanci maayaan af qallalan waa inay aayado iyo wax un usoo rakibaan iyo axaadiis iyo wax un ula yimaadaan kuwa iyagaa marka sheekhu kuwaasuu kaaga digayaa marka ninka isaga madaxtinimo doonka ah een aayadii xadiis midna kuu keensanaynin dadku waaba fahmi karaan oo kaas midda kale xoog ayuu ku isticmaalayaa dadkaana garan karaba laakiin midkan dadku ay ku qaldamayaan oo isagu markaa diinta leh oo isagu yacnii aayadihii sheegaya iyo axaadiistii haddana dhahaya dhahaya yacnii ila aayaad iyo adilan shirki u keenayaa ee shirkigii reer makaan adillo u keenayaa inuuna shirki ahayn kaa marka inaad iska ilaaliso weeyaan kaas ayuu marka wuxuu kaa siinayaa marka shubahdiisa inaad iska ilaaliso ayb qofku ma ahan inuu shubahda usoo bambaxo isaga shubhooyinka inuu u bambaxo raadsado oo isagu doonta ma aha maxaa yeele culammadii salafku waxay dhihi jireen alquluubu daciifa walahwaau khataafa quluubtu waa daciif tabar daran tahay ahwaa'duna waa soo jiid badan tahay marka qalbigaaguna adiga kuma kalsoonaan kartid inta aad ka dheeraan karta shubho cid wadataa ka dheerow laakiin hadday timaadoy kugu timaado ee lagula soo doontee ka maarmi weyso da markaa sheekhu inaad cilmi yeelato isku dayo aqoon yeelo aqoontaasi aada marka ugaga hub ay kugu noqoto oo aada iskaga celisid dadka mubdiliinta ah towxiidka difaaciddiisa isagaaba xujo iska wataba towxiidka maxaa yeele waa gar gar marka waxaa weeyaan qofkeeda ku noqon un ayb marka sidaa darteed sheekhu wuxuu dhihi doonaa caamiga muwaxidka kun caalim oo noocaasu ka ayuu ka adkaanayaa nacam maxaa yeele waa mansuur waa loo gargaarayaa qofka muwaxidka ilaahay buu u doodayaa subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi marka Eh, falwaajibu calayka haddaa adaba intaa garatay falwaajibu calayka shayga adiga marka fasaaxada iyo aftahnimada iyaduna waxbay dhibaysaa ina min albayaani la sixran aftahnimada haddii wax fiican loo isticmaalaa way wanaagsan tahay haddii waxun loo isticmaalaana way daran tahay falwaajibu shayga waajibkaa calayka adiga korkaaga waxaa weeyaan an taclama inaad ogaatid ay cilmuka ogaalkaaga weyaan min diinillahi ilaahay diinkiisa aad ka ogaatid maa wax inaad ka ogaatid yasiiru ahaanayo silaaxan hub ahaanayo tuqaatilu bihi aad kula dagaalanto haa haaulaai shayaadiin shayaadiintan aad kula dagaalanto alladiina shayaadiintaas oo qaala imaamuhum imaamkoodii uu yidhi wa muqadamuhum iyo koodii loo hormariyey lirabbika rabbigaa uu ku yiri qaaladay ku tacalluqaysaa lirabbika rabbigaa uu ku yiri imaamkooda waa ibliis rabbigaa muxuu ku yidhi ibni ibliis baa waxbaadiyeeyo shaydaan kastoo dadka tawxiidka ka qaribaa isaguna ama insi ama jinni ha ahaadee imaamkiisu waa ibliis marka waxa uu yidhi kaasoo rabbigaa uu ku yidhi caza wajalla la aqcudanna lahum siraataka almustaqiim walle u fariistay laamku waa muwadaa lilqasam nuunkana waa nuunu tawkiid weeyaan laaqcudana lawallaahiye ilaahay baan ku dhaartay aqcudanna fariistee oo fariistee qasamaa lagu adkeeyey eh, yani dhaar haddana nuunu tawkiidna waa lagu sii daray iyaga u fariistee buu yidhi siraadaka jidkaaga almustaqiima toosan jidkaaga toosan baan u fariisanaya fasaaxa hadda ibliis iyo yacni dad la dago oo wax fiican layskaga dhigo ibliis baaba la yimidba oo nabiyullaahi aadam markii uu luminaayey waa kii ku yidhi hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla aayaddii kalena waxay tiri waqaasamahumaa inii lakumaa la min annaasixiin fawaswasa ilayhi shayطaanu qaala ya aadamu hal adulluka calaa shajarati اlkhuldi wa mulkin laa yabla taas saasay ahayd tan kalena dhaar inuu ugu darayba suurat lacraafna alla uu ku sheegay subxaanahu watacaala marka sidaasuu ku dhaartay marka imaamkoodii baa saa ku dhaartay walaakin laakiinse waxau yidhi in aqbalta ila allaahi haddaad alle u jeesato tacaalaa sarreeye wa asqayta aada u dheg raaricisid ilaa xujaji illaahi alle xujajkiisa wa bayinaatihi iyo aayaadkiisa cadcad waxyaabaha uu alla caddaynayo falaa takhaf ha cabsanin walaakin in aqbalta ila allahi haddaad alle u jeesato wa asqayta aada u dheg raaricisa ilaa xujaji illaahi xujajkii alle wa bayinaatihi falaa takhafa cabsanin walaa taxsana tiiraanyoonin sababta waa maxay ina kayda shaydaani shaydaan hagartiisa iyo dhagartiisa kaana wuxuu ahaaday huwa isagu daciifan mid taag daran ayb laba shay buu kuu sheego marka hore alle u jeeso oo aliqbaalu cala allah la imow haddaad alle u jeesato xujajka allana aada aada u dhagaysato shaydaan iyo kaydkiisa waxba ma taraanba allah yidhi ina kayda shaydaani kaana daciifa marka alla oo loo jeesta amarka allah inaad u jeesatidoo diyaar u tahay weeyaan muqtadaa laa ilaha illa allah inaad diyaar u noqoto alimaam ibnu lqayim kitaabkiisa badaa-ic lfawaa'idka juska saddexaad sabxada kun boqol sideed iyo labaatan waxa uu leeyahay xadaari xadaari min amrayni laba arrin iska ilaali laba arrin iska ilaali lahumaa cawaaqibu suu waxay leeyihiin cirib dambeed aad u xun bay leeyihiin labadaas shay ka koowaad waxa uu yidhi waxaa weeyaan <clears throat> ka koowaad waxa uu ku sheegay waxaa weeyaan raddu lxaqi xaqi inaad celiso oo aad diidid limukhaalafatihi hawaaka xaqi inaad gacanta ku tuurtoo diidid maadaama uu hawadaada khilaafsan yahay shay xaq baa alla xaggiisii kaaga yimid uma aadan jeesanin alla subxaana watacaala bal maadaama hawadaadii iyo isagu isdiidan yihin hawadii baad iska raacday xaqiina waa tuurtay waad ka leexatay soo ma garanin taa marka shayga kuwaad iska ilaali buu yidhi fa inaka tucaaqabu maxaa yeele haddaad sidaa adiga aada yeesho hawadaada yacnii xaqa khilaafa aad diido waa lagu ciqaabayaa waxaana lagugu ciqaabayaa bitaqliibi alqalbi fa inaka tucaaqabu bitaqliibi alqalbi qalbigaaga in la gediyo la dabagediyo wax fahmi weyso waraddi maa yaridu calayka min alxaqi iyo inaad radiso xaqa dambe ee ku yimaadana inaad ku aad iska radiso ood iska celisid yaa lagugu ciqaabaya maxaa yaele macsi macsi unbay dhashaa walidaalika marka wuxuu ku leeyahay laba shayba iska ilaaliyo shayga koowaad waxaa weeyaan xaqii markuu ku yimaado inaad iska celisid oo radisid maadaama hawadaada uu khilaafayo ayb taana waxay keenaysaa in qalbigaaga la daboolo la dabagediyo ama waxay keenaysaa xaqa dambee yimaado inaad radisid taana ilaahay subxaanahu watacaala baa wuxuu dhahayaa wanuqallibu afidatahum wa absaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara quluubtooda iyo indhahoodii baan gedinaynaa maadaama markii horeba aanay rumaynin oo rumayn la-aantoodii hore ayaa waxaa ka dhashay in araggoodii iyo qulubtoodii la dabagediyey waxaa kaloo la mid a aayadaha macnahaas oo kale leh falamaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum markay iisheen oy leexdeen ilaahay quluubtoodii buu leexiyey shayga labaad waxaad iska ilaalisaa altahaawunu biاlmri idaa xadar amarka alle markuu yimaado inaad fududaysato oo aad ka caajisto oo aad la imaaweyso iska ilaalitaa iyadana nacam caaqibo aada iyo aada u xun ayay taasuna leedahay fa innaka in tahaawanta haddaad amarka alle ka fududaysatood iska aada fududaysato aadan la imaanin thabataka allaahu wa aqcadaka ilaahay waa ku cuslaynayaa wuxuuna kaa fariisinayaa can maraadiihi wax kastoo raalli ka yahay oo kaa fariisinayaa waa laba caaqib oo aada u xun weeyaan marka waxaana keeno xaqa in la radiyo iyo ta kalena waxa ay tahay in amarka loo istaagi waayo mar allaale marka uu amarku yimaado ayib taas baa marka uu halkaa ku sheegay nacam marka qofka muwaxidka waxaa laga rabaa amarka alle inuu weyneeyo min towxiid illaahi waxaa ka mid a amarka alle in la weyneeyo haddaa marka amarka alla weyneyso oo aadan radinin eed amarka alle u hoggaansanto isla markaana markuu yimaado aadan caajis iyo waxaa ku qaabilin haddii aad marka sidaa alla kula jeesato wa asqayta ilaa xujaji illaahi xujajka allana aad u dheg taagto ood u dheg raariciso wa bayinaatihi iyo alla xujajkiisa cadcad falaa takhafa cabsanin haddaba walaa taxzan ha murgin ina kayda ashaydaani kaana daciifaa shaydaanka hagartiisu mid taag daran oo daciifay ahaatay waalcaamiyu caamiga oo min almuwaxidiina muwaxidiinta ka mida ah dadka ilaahay waxido yaqlibu waa ka adkaanaya alalfa kun ayuu ka adkaanaya oo min culamaa'i haa ulaai almushrikiin mushrikiintan culimmadooda ah halka caami oo muwaxidiinta ka mid a ah kun culumo kuwaana ayuu ka adkaanayaa marka laysku yimaado kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi wa ina jundanaa annaga ciidankeenna lahum ghaalibuun iyaga weeyaan un kuwa guulaysanayo wa ina jundanaa annaga jundigeenna iyo ciidankeenna lahum ghaalibuuna iyaga unbaa guulaysanayo guusha ay u sugnaatay fa jund jundullaahi tacaala alla ciidankiisa humul ghaalibuuna iyagaa guulaysanayo bilxujati bay ku guulaysanayaan xujada wallisaani bay ku guulaysanayaan carabkii wax sheegidda kamaa hum sida ay u yihiin alghaalibuuna kuwa guulaysanayo bisayfi seef iyo wasinaani iyo yacni iyo hubba seef iyo waran ama hubba say ugu guuleysanayaan wa inama alkhawfu cabsidu cala almuwaxidi muwaxidka korkiisa weeyaan ayaa loo cabsadaa alladii midkaas oo yasluku dariiqa jidka qaadayo walaysa macahu silaaxun isagoon hub wadanin kaasaa loo cabsadaa buu yiri halkan sheekhu wuxuu ka ishaaray caamiga muwaxidiinta ka mida kun culummada kuwaanu ka adegyahay culummada mushrikiinta ah khuraafiyiinta ee ilaahay subxaanahu watacaala heyrkii la baryo oo in ilaahay heyrkii la baryo la gargaar weydiisto oo wax loo nadaroo loo gowraco kuwa dadka u sheeg sheego si kastay u shubaha bataan hal caami baa ka adag maxaa yeelay tawxiidka wax gar yacni towxiidka ka xujo badan maba la helaayaba gar yacni towxiidkii fitradiiba u waafaqsan yahay waxaana iyagu ay dadka u sheegayaanna wax fidradii khilaafsanba waa walidalika eh, baa baabul asmaa wasifaat eh, abulmacaali aljuwayni eh, iman badan baa qisadaas soo saareen abulmacaali aljuwayni oo maalin wax sheegayo dhahayo asagoo dhahaya yacni ilaahay kor ma jiro hoos ma jiro midig ma jiro bidix ma jiro horay ma jiro gadaal ma jiro meel laguma sheegi karo ayaa nin uun meesha joogay baa istaagay oo abu jacfar alhamdaani abu jacfar alhamdani markaasuu wuxuu yidhi imaamu alxarameyn ow intaas waa garanay daruurada daruura waxaa jirto wax aan ku qasbannahay oonaan iska celin karin ee shaygaas aanan iska celin karin shaygaas aanan iska celin karin bal looga jawaab isaga jawaabka kale muxuu maxay tahay buu yidhi dhibaata markay nagu dhacdo gacmahan kor u taagnaa oo rabbi kor naga jira inuu jiraa qalbiga nooga jirta mar walba waa aragteen hadda dadku markay ilaahay tilmaamayo ilaahay kaa sarreey ayay dhahayaan nacam qof ilaahay markuu tilmaamaya hoos gacanta u taagaya ma jiro ama midig ama bidix u taagaya ma laha <clears throat> cabaar buu aamusay markaasu wuxuu yidhi xayarani alhamadaaniyu xayarani alhamadaaniyu waa i wareeriyey buu yidhi ninka hamadaaniga ah ninkii hamadaaniga ah waa i wareeriyey buu yidhi intaas buu ayaa wareerisa feri <clears throat> yada imaam alxarameynna de culamaa lmushrikiin waayo malihin annaga laakiin waxaan usoo qaadanayaa waxay tahay masaa-isha tawxiidka ku saabsani shaksigu haddii uu isku dayo si kale u fahamsan yahay shubah iyo wax lamida ah hadduu ku furo waxaa weeyaan qofka caamiga ama ka cilmiga yar xataa yaa yacni xujajkiisu isaga meel sahlan buu kasoo qabsanaya fidradii kitaabkii aayadihii waa kaasaa nacam oo hadda ilaahay waxa la weydiisto marka la yidhaho idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan idaa sa'alta fas'al illah ayuu qabsanayaa nacam oo makhluuqan caajiska maxaan ugu yeeranaa buu ku qabriga ku jiro rabbigii watawakal cala alxayi aladii laa yamuut qofkan marka waa afbeelayaa nacam waa afbeelayaa nacam maanta dhan marka wuxuu u baahanayaa inuu kuu keeno majaaz iyo halkaasi ka baxday iyo wax fidradayba aan waafaqsanayn <clears throat> taana marka waa la arkay caami yacni raggan walidaalika ma isma ma u babac dhigi karaan iyagoo cilmi leh oo intaasoo culum aqrinayay marka tawxiid laga hadlayo oo kale waa kuwa dhahaya marka ilmaha yareerkaa waa sidaanay yeelaan iyo yacni ama eh, waxaan waa lasoo baraa iyo kanaa la yeelaa iyo waa ayaga marka saas dhahaya nacam ayb ama markay meelay ka baxaan waayaan ayay waxay kuleeyihin kuwaan waa khawaarij nacam ayb meel kale ile laga baxaa male moogtaha yaqra-uuna alqur'aan walaa yujaawizu xanaajirahum waxba ma fahmaayaan haddaynan wax fahmaynin soo bandhigoo dadka tus adaan wax fahmaynin ilaan ayb walcaamiyu min almuwaxidiina yaqlibu lalfa kun buu ka adkaanaya min culamaai haaulaai almushrikiin mushrikiintan culimadooda kun ka mid ayuu ka adkaanaya kamaa qaala tacaala waina jundana lahum lgaalibuun ciidankeenna iyaga ayaa guuleysanayo fajundullaahi tacaala alla ciidankiisa hum lgaalibuuna bilxuja waa kuwa adkaanayo xujada waa ku adagyihiin iyo walisaani kamaa hum algaalibuuna bisayfi wasinaan sida ay seef iyo hubba iyo waranba ay ugu xoog badan yihiin ayb allah subxaanahu watacaala waxa uu yidhi labada yacni dadka loogu gargaaraa waa cilmi iyo quwo seef labadaas rusushana ilaahay subxaanahu watacaala cilmi ayuu la soo diri jiray jahli kulama soo diri jirin oo waxau yidhi allah subxaanahu watacaala laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaati waanzalnaa macahum alkitaaba wاlmiisaana liyaquuma اnnaasu bاlqisti waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiid wamanaaficu linnaas rususheenni baan dirnay bilbayinaati baanu la dirnay xujaj cadcadaan la dirnay cilmi baa rususha marka lala diray qul hadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ina mahala maa bacahani illaahu bihi min alcilmi wاlhudaa xadiidkii saxiixeynka min xadiidi abi muusa alashcari waxa uu ahaa waxa aniga alla uu ila soo diray waxa uu la mid yahay oo cilmiga iyo hanuunka ah buu yidhi nabiga cilmiga lala soo diray sala allahu alayh ali wasalam dacwo kasta oo aan cilmi ku dhisnayn ee jahli ku dhisan waxba ma badbaadin karto xataa haddii loo arko inay wax badbaadiso haddii loo arko xataa waxba ma badbaadinayso <clears throat> maxaa yeele nasaaradu juhaal bay ahaayeen daaliinay noqdeen yahuudduna cilmi ayagoo lehay ku dhumeen marka cilmigii iyo camalkii labadaba kala maarmi maayaan ayb nebigana labadaba waa laga anfiyey maa dalla saaxibukum wamaa hawaa dalaalki iyo hiwaayadii labada waa laga reebay rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam marka xadiidkii kalena wuxuu aha laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi laa yaduruhum man khaalafahum xataa ya'tiya amru llah waxa uu ahaa ka zuuli mayso koox ummaddayda ka mida inay xaqa ku taagan tahay oo ka zuuli mayso koox ummaddayda ka mida inay xaqa ku sarreyso oo qeyrkood ay kaga sarreeyaan qofkii iyaga khilaafaana dhibi maayo culammada markay macneynayeen waxay ku macneeyeen meeshaas xadiidkii eh, hadalkii imaam axmed wuxuu ahaa in lam yakunuu min ahli اlxadiidi falaa adri man hum haddaynan dadkaasu ahayn ahlu xadiidka anuu garan maayo cidda ay yihiin bukhaari wuxuu ku sheegay iyo sheekhiisaba hum ahlulcilmi waa dadka cilmiga leh marka cilmi ayaa rusushana lala soo diri jiray xagga cilmiga marka ninka muwaxidkaa ku sarreeyo haysto ku dhegan <clears throat> maxaa yeele cilmigiisu waa xooggan yaho qaala allahu qaala rasuuluhu weeyaan xagga seeftana markay isqaabilaan saf muwaxidiin iyo yacnii hayruhum safka muwaxidiinta unbaa mar walba xoog badan maxaa le ilaahay baa u ballan qaaday oo kaana xaqan calaynaa nasru lmu'miniin buu yidhi iimaan dhaba qofka laga dadka laga helo ilaahay kii u gargaaro un weeyaan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam <clears throat> saddex iyo labaatan sano oo dacwada waday jaziira alcarabiya o dhan buu ku faafiyey caalamka hadda islaamka ad aragteenoo sidaa looga baqayo nebiga nabigaa saas u ahaa calayhi salaatu wasalaam saddex iyo labaatan sano bes waxaa laga yaabaa kooxo qaarna inay siddeetan sano hadda ay dhisan yihiin oo ay ka maal badan yihiin asaab nabi asxaabtii iyo yacni iyo iyo xilligoodii ka xoolo badan yihiin maca dalika laa cilmina adduunkii kuma keenin kuma aanay qabsanin oo dacwo hadda cilmiyo ay nashriyeenna male seefna waa ku guulaysa la-yihiin maxaa ka maqan <clears throat> maxaa ka maqan marka <clears throat> tawxiidkii baa ka maqan marka nacam tawxiidkii xaqiiqa xaqiiqatu tawxiid ayaanay ku salaysnayn dacwadooda oo waxay ku salaysan tahay aqraad iyo ulajeedooyin kale marka qofka inuu ku dadaalo in dacwadiisu ay dacwo tawxiid ay noqoto sheekhana <clears throat> sheekhan maxamed bn cabdilwahaab raximah llahu tacaalana isaga laftirkiisa dacwada inta oo waday waa kooban tahay maca dalika dacwadiisa qabuulkan ay heshay iyo say uga adag tahay dacwooyin dacwaadka kale waad ujeedaan ayb waxa uu yidhi marka fajund llahi tacaala hum lgaalibuuna bilxujati wاllisaan marka ilaahay subxaana wa tacaala rususha marka wuxuu ku taageeraa xujo iyo seef oo waanzalna alxadiida fiihi ba'sun shadiidun aayadda sidaasaa ku jirta sheikhulislaam ibnu taymiyana meelo badan oo ku sheegaa macnahaas oo kale oo waxa uu yidhaahdaa diinku cilmi ayaa gundhigu ahu u baahan yahay iyo seef maxaa yeeley qofka ahlu baatilka ah seef ou ka cabsado haddaanay jirin fasaadkaa badanayo kamaa hum lgaalibuuna bisayfi wasinaan wainama alkhawfu cabsidu cala lmuwaxidi muwaxidka korkiisay ahaatay alladii kaas oo yasluku qaadaya aariiqa jidka walaysa macahu silaaxun isagoo wax haysanin muwaxidka isagoon wax huba haysanin inuu wadada mara rabo kaasaan u cabsanaynayo cabsida kaasay dushiisa tahay buu leeyahay waqad mana allaahu calaynaa alla wuxuu noogu galladaystay bikitaabihi kitaabkiisa ayuu nagu galladaystay alladii jacalahu uu ka yeelay tibyaanan likulli shayin alladii kaasoo jacalahu uu ka dhigay alleh tibyaanan mid caddaynaya likulli shayin wax kasta caddaynayo wahudan hanuun waraxmatan naxariis ayb kaasoo alla noogu galladaysay kitaab wax walba caddaynayo walidaalika haddaad aragtaan qofka tawxiidka qur-aanka ka fahmo aad iyo aaday xujadiisu xoog badan tahay maxaa yeeley qur-aanku awaamirta marka uu bixinayo towxiidka ugu horeeya aayaadka muxkamaadka ah wacbud ullaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaana wqadىa rabka anlaa tacbuduu ila إiyaah wbilwaalidayni ixsaana qul tacaalow atlu maa xarama rabkum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-a soo ma aragtid waxyaabaha marka waajibaadka waaweyn iyo awaamirta waaweyn iyo dhammaan waxaa laga bilaabaa towxiidka dhinac kale markaad eegtay amhilada qur-aanka ku jirto mihaalada amhaasha ayaan ujeedaa yacni mahmaahooyinka qur-aanka ku jiro waad yaabaysaa mar waxaa weya tawxiidkii shirkigaa la mithaalinayaa mar muwaxidkii mushrigii baa la mithaalinayaa mar cawaaqibtoodaa la mithaalinayaa soo ma garan oo amhilooyin badan buu allah subxaanahu tacaala uu ku bixiya halkaa ayb waxaad arkaysaa wuxuu ka bixiya alla subxaanahu watacaala addoon iyo waxaa laysku mihaaliyey waxaa la yidhi allah subxaana wa tacaala uu yidhi war idinku <clears throat> ma jeceshihiin addoommadiinna inay idinla yeeshaan xoolaha idinka aada haystaan oy idinla wadaagaan oo inay idinla qaybsadaan oo idinka dhaxlaan aad ka cabsataan sidaad uga cabsanaysaan dadka shirkada idinla ah inay say wax idinkula qaybsanayaan aada uga baqaysaan amaya taa iyagu waa diidayaan fakadalika waxaa la yidhi ilaahayna makhluuq isaga ou abuura waxbaha ugu darinina daraba lakum mahala min anfusikum hal lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima razaqnaakum faantum fiihi sawaa takhaafuunahum ka khiifatikum anfusakum taas alla saasuu yidhi dhinac kale cajiziga waxay caabudayaan mahmaha laga bixiyey oo waxaa la yidhi yaa ayuha annaasu duriba mahalun faistamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illahi lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lahu tixsi ma abuuri karaana hadday u kulmaan xataa lan yakhluquu dubaaban walow ijtamacuu lahu wain yaslubhum dubaabu shay-an laa yastanqiduuhu minhu hadduu tixsigu wax ka dafo ee uu wax ka qaado kama soo dhacsan karaan oo waxa yacni asnaamta ama qubuuraha wax qurbaanka looga dhigo hadduu inta tixsi soo duulo saa u dhexgalo wax ka qaato ma iska celin karaan tixsiga oo uu ka duulo iskama soo qaban karaan markaasuu la yidhi dacufa aaalibu wlmatluubu daalibka kan wax dalbayo iyo midka matluubka ahee eh la dalbayo labaduba waa daciif waa taag daran yihiin nacam tixsigaana waa taag daran yahay midkan wax laga raadinaya waa taag daran yahay wahaakada waxaa kaloo allah subxaanahu watacaala uu tilmaamay mar kale uu tilmaamay qofka mushriga ah waxa uu caabudayo saus waxba uga helaynin mathalu ladiina ittakhaduu min duuni illahi awliyaaa ka mathali lcankabuuti itakhadat beytan waxaa alla uu yidhi waa waa caaro caaro guri samaysatay oo kale waina awhana albuyuuti labayt lcankabuuti law kaanuu yaclamuun waa nin guri caaro caaro ku dhegan muxuu ka celin karaa guri caaro caaro waxaa kaloo alla ka mihaaliyey muwaxidka iyo mushriga ayuu mithaal ka bixiyey oo waxa uu yidhi daraba allahu mathalan rajulan fiihi shurakaau mutashaakisuuna warajulan salaman lirajulin hal yastawiyaani mathala nin adoon dhowr nin oo muransan oo iyagu dood isu qaba ay leeyihiin iyo nin hal e, sayid keliya le isku mid mayaa labadooda alla yidhi oo ninka addoonkaa markay leeyihiin toban qof oo tobankoodana ay isdagaashan yihiin toban baa ayaa le tobankuna waa isdagaalsan yihiin kan ayaa wax u dirsanaya kanna wax kale u dirsanaya isla saacaddii ninka noocaas ee ku xiran boqolaal ilaah ku xiran iyo ninka hal macbuud marka ku xiran isku mid minay noqonayaanna waa isku mid ma noqonaayan amhilooyinka tirada badan buu ka bixiyey dacwadii rususha iyo qoomkoodii iyo xuja iyo say u mur say u doodeen iyo sida xujajka ambiyada ay usoo bandhigi jirtay iyo ayaa nabiyullahi ibraahim qisaskiisii iyo nabigeennii iyo sala allahu alayh waali wasalam ayaa qur-aanka ka buuxdo marka qur-aanka waxaa ku sugan qofka cibro qaadanayo wuxuu ku cibro qaato intaasna xujo lagama waayinaya nacam si tawxiid loo difaacay ee loo soo bandhigay fil qur wax loo soo bandhigay ma laha soo ma garan marka hadda qofku hadduu ka qadan laakiin qur-aankaa fahamkiisu waa dhibaato kaasaa loo cabsadaa marka ayb waqad mana allahu calayna alla wuxuu noogu galladaystay bikitaabihi kitaabkiisa aladii jacalahu kaasoo alla uu ka dhigay tibyaanan likulli shay mid wax kasta caddeeyo wahudan hanuun iyo waraxmatan naxariis falaa yatii la imaan maayo saaxibu baailin baail mid u saaxiiba bixujatin xujo lama imaanayo ilaa wa fi lqur'aani qur'aanka waxaa ku sugan maa yanquduhaa xujadaa wax buriyo wa yubayinu caddaynayo budlaanahaa baailnimadeeda kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi walaa ya'tuunaka kulama yimaadaan bimathalin mahmah ilaa ji'naaka waanu kula imaanaynaa bilxaqi ayaanu kula imaanaynaa xaq iyo wa tafsiiran iyo wa mid ka wanaag badan mid aada u wanaag badan baan kula imaanaynaa tafsiiran xagga yacni tafsiirka <clears throat> ayb qaala bacdu lmufasiriina mufasiriinta qaarkood waxay dhaheen haadihi laayatu aayadan caamatun caam weeyaan maxay caam ku tahay fii kulli xujatin xujo kasta oo yatii biha ay la imaanayaan ahlulbaaili ahlu baailka ilaa yowmi alqiyaamati yani waxaa weeyaan mushrikiintii xujooyin badan bay la imaan jireen shubah inta bay keenayaan maah maah iyo tusaale markay keenaanba nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa lagu soo dejinayay xaq iyo tafsiir aad u wanaagsan baa ayaa loo keenaya markaasaa la duldhigaya <clears throat> walidaalika marka shubhadoodii madaxa laga dilaacinaya oo alla wuxuu yihi bal naqdifu bilxaqi cala albaatili fayadmaguhu waxaanu ku tuuraynaa xaqii xaqii baanu ku tuuraynaa baailka korkiisa fayadmaguhu markaasuu baabi'inayaa nacam madaxa ka burburinaya soo ma garan marka alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay marka sheekhu wuxuu yihi qofka saaxibu baatilkaa xujo lama yimaado ilaa qur-aanka waxaa ku sugan xujadiisaas wax buriyo oona caddeeyo baatilnimadeeda <clears throat> siduu alla u yidhi walaa ya-tuunaka bimathalin mahmaah kuulama imaadaan gaaladaani il ama dadkan ahlu baatilka ah ilaa ji'naaka bilxaqi ayaanu kuula imaanaynaa xaq wa axsana tafsiiran iyo yacnii mid aad u hagaagsanaan badan xagga tafsiirka qaala bacdu lmufasiriina waxay yidhaahdeen mufasiriinta qaarkood hadihi alaayatu aayadan caamatun weeyaan fii kulli xujatin xujo kastoo ya'tii biha ou la imaanaya ahlulbaaili ahlu baailka ay la imaanayaan ilaa yowmi alqiyaamati wa ana aniguna adkuru laka waan kuu sheegaya waxaan kuu sheegayaa ashyaaa waxyaabo mima dakara allahu tacaala wixii alla ou xusay ah fii kitaabihi kitaabkiisa oo ku xusay jawaaban waxaanan kuu sheegayaa jawaaban jawaab likalaamin aan u jawaabaya darteed hadal ixtaja bihi lmushrikuuna mushrikiintu ay xujaysteen fii <clears throat> fii zamaanina waqtigeena calayna annaga nagu inoo xujaysteen <clears throat> fa naquulu waxaan leenahay buu yiri marka halkaanuu marka ka bilaabayaa marka shubahaadka inuu ka jawaabo laba siba uga jawaabayaa soo sheegi doona jawaabna waa mujmal midna waa kuwana waa mufasal ayb marka wuxuu yidhi wa ana adkuru laka ashyaaa ashyaa baan kuu sheegaya waxyaabo mima dakara allahu tacaala wuxuu alla sheegay ka mida fii kitaabihi oo ku sheegay <clears throat> jawaaban yani ayb mima dakara allahu tacaala alla uu xusay fii kitaabihi oo ku xusay jawaaban yani waxaanan kugu sheegayaa jawaaban jawaabid lkalaami likalaamin kalaam aan u jawaabay ixtaja bihi lmushrikuuna mushrikiintu ay xujaysteen fii zamaanina zamankeena calayna annaga ay naga xujaysteen fanaquulu waxaan leenahay jawaabu ahlilbaaili ahlu baailka jawaabtoodu min dariiqeyni laba dariiq ayay ka ahaanaysaa mujmalin wa mufasalin dariiq mujmala oo duuduub iyo dariiq mufasal oo la kala dhigdhigay mujmalun oo mufasalunna waa la dhihi karaayo oo jawaabu ahlilbaili min dariiqayni humaa labada dariiq mujmalun waaye iyo wamufasalun oo mubtado loo soo qadaro ama marka mujmalin wa mufasalin la yidhaahdana dariiqayni in laga bedelo ayb ama almujmalu jawaabta mujmalka ama dariiqa mujmalka ah fahuwa alamru alcadiim waa arrinka weyn walfaa-idatu alkabiiratu faa weyn liman caqalahaa fahuwa alamru lcaiim waa arrinka weyn iyo walfaa-idatu lcaiimatu iyo faa-iidada weyn oo liman caqalahaa qofkii garta usugnaatay ayb wadalika kaagaasna qowluhu tacaala weeyaan huwa aladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaat huna umu lkitaab waukharu mutashaabihaat taa weeyaan buu yiri ariiqa mujmalka waxaa weya arrinka weyn faa-iidada weyn oo qofkii garta usugnaatay taasina waa tan jawaabtan huwa aladii huwa alla alladii kii wayaan anzala dejiyey caleyka adiga korkaaga alkitaaba kitaabka soo dejiyey adiga kitaabka alla waa midka kitaabka dushaada kusoo dejiyey minhu kitaabka waxaa kamida kitaabku ka mid ahaaday aayaatun aayaat <clears throat> muxkamaatun la sugay macaanidooda ay sugan tahay hunna kuwaasi aayaadka muxkamaadka ah umulkitaabi kitaabka asalkiisa weeyaan oo muxkamkaa badan marka muxkamka kitaabka asal muxuu ku yahay muxkam asal ku yahay <clears throat> wa uqaru kuwa kalaa ka mida mutashaabihaatun isku eg eg alaaya markaasu alla wuxuu yihi wa uqaru mutashaabihaat faama aladiina fii quluubihim zayqun kuwa quluubtooda uu ku sugan yahay leexsanaanta xaqa ay ka qalloocdo fayatabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii isu eg ekaaday oo minhu aayaadka ka mid ah maxaysaa u yeelayaan ibtiqaa alfitnati fitna jerinteed fitno ayay ka rabaan ay ka raadinayaan wa ibtiqaaa ta'wiilihi iyo ta'wiilkiisa doondoonidiisa <clears throat> wamaa yaclamu ta'wiilahu ta'wiilkiisuna ma oga ila allah allah unbaa og iyo waraas iyo waraasikuuna fi lcilmi kuwa cilmiga ku raasikay ama waraasikhuuna waxaa tira ta'wiilkiisu ma oga ila allah alla unbaa og mutashaabihaadka ta'wiilkooda waraasikuuna fi lcilmi jumlo cusub ka dhig labada tafsiir waa jaa-is waay waraasikuuna fi lcilmina yaquuluuna waxay dhahayaan aamanaa bay dhahayaan kullu min cindi rabbina wamaa yadakaru ilaa ulu lalbaab <clears throat> aayaddaa weeyaan buu yidhi marka jawaabta koowaadoo mujmalka ah say u tahay asaga kuu sheegi doono waqad saxa waxaa ansaxay can rasuulillaahi nabiga ka ansaxday sala allahu calayh waali wasalam annahu qaala inuu yidhi idaa ra'aytum haddaad aragtaan aladiina yatabicuuna almutashaabiha kuwa mutashaabiha raacraacayo wayatrukuuna almuxkama muxkamkana ka tegayaan fa ulaa'ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan sama allaahu alla uu magacaabay fii kitaabihi uu ku magacaabay ee faxdaruuhum ka digtoonaada ayb ee faxdaruuhum ka digtoonaada markaa ayb xadiidka bukhaari baa soo saaray saxiixiisa kusoo saaray kitaabu tafsiir baabun minhu aayaatun muxkamaat xadiidka raqamkiisu yahay afar kun shan boqol afartan iyo toddobo muslimna saxiixiisu kusoo saaray kitaabu lcilmi baabu nahyi can <clears throat> itibaaci mutashaabihi alqur'an wataxdiiri min mutabiciihi <clears throat> sida uu nawowi baabku baabka u yeelay xadiidka raqamkiisu yahay laba kun lix boqol lixdan iyo shan min xadiidi caaisha na weeyaan <clears throat> marka xadiidkan xadiid bukhaari muslim ba ay soo saareen weeyaan ayb marka aayaddu macnaheeda haddaan waxyar dul istaagno aayaddu waxay tilmaantay aayaadka qur laba inay u uqeybsamaan aayaad muxkama iyo kuwa mutashaabihaada muxkamka asala oo huna umulkitaabi buu alla yidhi muxkamku waxaa weeyaan marka macaani badan baa ku jirto waxaa laakiin la yidhaahdaa muxkamku waa aayawaa waxaa weeyaan aayadaha hal macno mooyaane macno kale aan ixtimaalaynin hal macno keliya ixtimaali karaan macno labaad iyo mid saddexaad ma ixtimaalayaan mutashaabihaadkuna waxaa weeyaan waa aayaadka ixtimaali karoy suurtagal ku tahay hal macno wax ka badan laba iyo saddex iyo afar ayay ixtimaashaa laakiin macnaha saxiixa ah ee alla uu kala jeedo waxaa la fahmi karaa haddii muxkamka loo soo celiyo dariiqada ahlu sunnada saas waayo mutashaabihaadku muxkamkay usoo celiyaan ayaga aayaadka mutashaabihaadka ah kuwa muxkamkay u celiyaan masalan nimankan la yidhaahda nasaaradoo kale wafdi nasaara najraan nebiga waxay u daliishadeen caqiidadooda tasliidka saddex ilaahaa jirtay daliil inay u keenaan rabaan maxaa u daliila bay yidhaahdeen ilaahay wuxuu dhahaa inaa inaa innaa qur-aanku inaa baa ku jirta innaa naxnu innaa naxnu naxnu jamacna aqaluljamcina waa saddexay dheheen ayb marka naxnu labay suurtagal ku tahay in aqaluljamciyo saddexa loo jeedo iyo waxay suurtagal ku tahay inay hal qof yani inay tahay mufrad laakiin mucaim almucadimu nafsahu midka nafsadiisa weyneynayo waa ku hadlaa isagana labadii macno marka ayagu qalloocay rabaane waxay ku dhegeen kii ayaga marka ay islahaayeen dantiinaa ku jirto oo baailkii aad u deliishan kartaan soo ma garanin laakiin macnaha saxda ah ee alla uu kala jeedo naxnudaas hadday u celin lahaayeen aayaadkii waadixa ahaa oo ilaahay subxaanahu watacaala yacnii wailaahukum ilaahun waaxidun iyo hadday u celin lahaayeen laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim iyo way garan lahaayeen macnaha saxiixa soo ma garanin waxaa ka mid a markay rabaan inay yidhaahdaan nebiga annagana looma soo dirin nebi maxamed waxay leeyihiin yahuudi iyo nasaarada huwa aladii bacatha fi lummiyiina ilaahay yiri ummiyiinta laga soo saaray marka waxay ka dhigaan iyaga unbaa loo soo diray marka laakiin hadday u celin lahaayeen ama macnaha saxdaa aayadaha kale ee waadixa ah sida alla uu leeyahay qul yaa ayuha nnaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dadow rasul anugu waxaan idiin ahay ergey waa la ii keensoo diray innii rasuulullahi alla rasuulkiisaan ahay ilaykum idinkaa la ii diray jamiican dhammaantiin xaal aatiin bal sida loo adkeeyey arag annaas aa layidhi jamiicanna waa layidhi waa ka tegaya waxaas walidaalika mid kastoo mubdila waa noocaas soo ma garanin sida marka saxeixa waxay tahay aayaadka muxkamkaana waa wixii hal macnahoodu waadix yahay mutashaabihaadkuna waxaa weeyaan aayaadka wuduux aanu ku jirin oo bimacnaa waxaa weeyaan wuduux aanu ku jirin waxaan ka wadaa dhowr macnay ixtimaalaysaa ijmaal baa ku jiro macaani badan bay ixtimaalaysaa laakiin macnaha saxda alla oo kala jeedo waxaa weeyaan waxaa laga ogaanayaa marka muxkamka loo celiyo qur-aanka iyo sunnaduna sidooda wax baatila ma ixtimaal ma ma yacni wax baatila eh, lagama soo saari karo wax baila lagama soo saari karo sababto ah qofka unbaa un ismoodsiinaya maahane baail ma ixtimaalaya haddaan marka tawxiidka usoo laabano tawxiidku marka aayaadka tawxiidku dalaaladiisu muxkameesa mutashaabih waa muxkamaad waa muxkam sababtoo ah aayaadka muxkamaadka ayuuba ku yimid qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum kaalaya aan idin idinku dul akriya wuxuu alla idinka reebay rabbigiin idinka reebay anlaa tushrikuu bihi shay-an ilahay inaydnaan u shariigeynin waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wax kale may ixtimaalaysaa waadix weeyaan wahaakada aayaadka walidaalika suurat lisraa ku jiro waa aayaad wada muxkamaad ah kulligood qadaayaad muxkam ahoo yani taagan qadaayaad yani cadna ka hadlay qadaayaadkaasoo dhanna awaamirtao dhan waxaa loo hormariyaa tawxiidka waxyaabaha alla u reebo dhanna shirkigaa loo hormariyaa walidaalika marka qaacidadu waxa ay tahay muxkamki mutashaabihi in muxkamka loo celiyo laakiin calaamaatu ahli zayl maxaa kamida waxaa kamida ayagu uma celiyaan muxkamka mutashaabiha muxkam u celin maayaan mutashaabihiiba ka doondoonaanba waxa ay rabaan ayagu walidalika calaamaatu ahli lbidac markuu shaatibi iyo ka hadlaayo wuxuu kusoo daraa itibaacu lmutashaabih mutashaabih inay raacraacaan <clears throat> sidaas in laeg aayaadka sifaatka kusoo arooray alle mutashaabih ma aha waa muxkam maxaa yeele ilaahi subxaana tacaala in yacni tawxiidkiisa in isaga la waxido la caabudo keligii maxaa yacni e, e, allah la caabudayo qofka inuu yaqaano allah subxaana watacaala waa neeskeen baray muxuuna isku keen barayna magacyadiisa iyo tilmaamihiisa haddii la yidhaha magacyadiisa iyo tilmaamihiisa ibaanba la fahmi karin haddasee loo caabudayaa marka walidalika nabigana walidalika asxaabu rasuulilah iskuma khilaafin baab lasmaa sifaat magacana alla la yiraa iyo lama yiraa iskuma aynan khilaafin tilmaantaana alla leeyahay iyo malaha iskuma aynay khilaafin soo ma garanin baynamaa masaa-isha fiqiga ay aada isugu khilaafeen dad baa marka waxay rabaan sifaadkiina waa mutashaabih inay yidhaahdaan tan tan kalena inay yidhaahdaan fiqigiina marka waa muxkam soo ma garan marka fiqigu laftirkiisa in badanoo kamid a waa muxkam laa shaka muxkamkaa badan mar walba laakiin sifaat ullahi tacaala aayaadka tusayo dalaaladooda waa muxkam maaha mutashaabih <clears throat> allaahuma in loo jeedo dhanka kayfiyada oo la yidhaha cilmigeeda inagu ma naqaano allah yaqaan dhinacaasna markaa laga wada tishaabuha soo ma kaseen ayib marka taa iyaduna eh, sidaasay leedahay walidalika aayaddan faama aladiina fii quluubihim zaygun waxay u daliishan jireen khawaarijta iyo khawaarijta iyo ayay u deliishan jireenoo aayaddan iyo aayadaha lamidka oo kale waxay dhihi jireen abu saxaabada qaarkood khawaarijtay ku macnay jireen haddii khawaarij lagu macneeyo haddii qadariye lagu macneeyo haddii ashaaciro lagu macneeyo haddii wax lagu macneeyaba ahlu bidac waxay ka siman yihiin hal halka ay ka siman yihiin waa maxay mutashaabiha inay raacraacaan nusuus muxkamay diidayaan hadda maalan waxaad leedahay qubuurta in masjid lagu dhex dhiso oo qabri masaajid in la dhex geliyo ma banaana oo masaajid iyo qabri hala kala duwo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam nusuus muxkam ku sheegay lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid markaasay caaisha tiri yuxadiru maa sanacuu nas waadixa soomaha oo cad intay ka tagaan waxay ku leeyihiin oo nebiga qabrigiisu masaajidkiisa kuma yaalo saasay ku dhahayaan naskii muxkamkaa nebiga afkii afar maalmood weliba qabla an yamuuta bikhamsin aw biarbacin xadiidkii jundub saasoo ahaa waa ka tegayaan dalaaladaas oo dhan ma rabaan midaanay rabaano oo qabriga nebiga masjidka inuu soo galay yaa sabab u ahaa asxaab maa ka dambeysay keena saxaabiga ka dambeeyey ma nebigaa yiri keena dalaalaadka iyo marka waxyaabahaasay kaay ka tegayaan marka waadixa muxkamkaa tanay aadayaan marka ah, marka loomana baahna qofka haddii wax cad loo sheego wax cad inuu la yimaado haddaanu la imaan karin ee wax yacni intay ka dhacday intay ka dhacday yacni meelo kasoo galgal ma wanaagsana ta koowaad marka waxau ku yidhi waata mihaalu dalika marka tusaale ku kusiinaya marka idaa qaala laka bacdu lmushrikiin mushrikiinta qaarkood hadday ku yidhaahdaan alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun hadday saa ku yidhaahdaan dabcan marka badan badana isdilaaxan buu isticmaalaya idaa qaala laka bacdu lmushrikiin da dadkii la joogay ee dooda badnaa iyo dadka adiga laftirkaaga kula joogo oo shirkiga dadka u tabriiriyo oo yidhaahdo shirkigu waa diintii saxda ahaydba kuwa dhahaayo iyo la hadlayaan ayb idaa qaala laka bacdu lmushrikiina hadday kugu yidhaahdaan alaa ina wliyaa allahi alaa hooy ina awliyaa allahi alla awliyadiisa laa khawfun cabsi calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum yaxzanuun kuwa tiraanyoonayana ma aha aw ama uu ku yidhaahdo ina shafaacata shafaacada xaqun xaq waay shafaacada waa xaq aw amase ina alambiyaaa ambiyada lahum jaahun weji bay leeyihin cinda allahi alla agtiisa weji bay alla agtiisa jaah iyo sharaf bay alla agtiisa kuleeyihiin ow amase dakara ou sheego kalaaman hadal linabiyi sala allahu alayh waali wasalam nebigu u sugnaaday yastadillu bihi oo u deliishanaya calaa baailihi baailkiisa wa anta adiguna laa tafhamu aadan fahmaynin macna alkalaami aladii dakarahu hadalka uu sheegay macnihiisana aadan fahmaynin fajaawibhu ugu jawaab biqowlika qowlkaaga in allaha tacaala alle dakara wuxuu sheegay ana aladiina fii quluubihim zayqun kuwa quluubtoodu iilsanaan ama leexsanaan xaqa laga leexsanaada ay ku sugan tahay yatrukuuna almuxkama muxkamkay ka tagaan wayatabicuuna almutashaabiha mutashaabihay raacaan waxaad tidhahdaa alla wuxuu noo tilmaamo noo sheegay in kuwa quluubtoodu ay inxiraafka uu ku jiro inay aayaadka cadcad ka tegayaan ee ay aadayaan marka waxay nusuusta cadcad bay ka tagaan nusuusta mutashaabiha ayay qabsadaan wamaa dakartu laka waxaan aniga kuu sheegay oo ah min ana allaaha alle dakara inuu sheegay ana almushrikiina mushrikiinta yuqiruuna inay qirayaan birubuubiyati rububiyadu inay qirayaan wa anahu eh, allana kafarahum inuu gaalaysiiyey ama nebigu uu gaalaysiiyey bitacalluqihim ku-xirnaanta ay ku xiran yihiin cala almalaaikati malaa'igta ay ku xiran yihiin caabudayaan darteed lagu kufrisiiyey awil ambiyaai ama ambiyada ay ku dhegan yihiin awil awliyaai ama awliyada maca qowlihim weli iyagoo dhahayo haa-ulaai shufacaaunaa cinda allaahi iyagoo sidaa dhahayo wa haadaa kani amrun arrin weeyaan muxkamun muxkam ah oan macno kale ixtimaalaynin laa yaqdiru axadun axad ma awoodayo an yuqayira inuu dooriyo macnaahu macnihiisa waa iska caddahay macnihiisa lama doorin kara tan walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda laa yaquuluna allah wamaa yuuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun qul man yarzuqukum min aلsamaaءi wاlardi am man ymliku الsamca wاlabsaar wman yukhriju اlxaya min almayiti wayukhriju اlmayita min alxayi wman yudabiru اlamra fasayaquuluuna allah qul liman اlardu wman fiiha in kuntum taclamuuna sayaquuluuna lilah ma bedeli karaan waxyaabahaas oo dhan maaragtaa waa aayaad muxkama oon macnihiisa la doorin karin waayahay allana waa gaalaysiiye waa isla ognahay inuu alla nimankaa yani mushrikiinta sidaa dhihi jirtay haddana inaynan taa ku muslimin oyse ku islaamin waa u jeednaayo waxa lagu gaalaysiiyena inay ahayd malaa'ig ama ambiya ama awliya inay ku dheganaayeen oo alla subxaanahu watacaala uu yidhi malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulun qad khalad min qablihi rusul afain maata aw qutila malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul waumuhu sidiiqat kana yaakulaani acaam undur kayfa nubayinu lahm laayaati uma ndur anaa yufakuun qul atacbuduuna min duuni illahi ma laa yamliku lakum dara walaa nafca wallahu huwa samiicu lcaliim oo alla wuxuu yidhi ulaaئika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim اlwasiilata ayuhm aqrabu wayarjuuna raxmatahu wayahaafuuna cadaabah ina cadaaba rabbika kana maxduuraa aayaadkaas cadcadoo tilmaamaya waywma yaxshuruhum jamiica uma yaquulu lilmalaaikati ahaulaai iyaakum kanuu yacbuduun qaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna اljina akaruhum bihim muminuun aayaad waadix oo muxkamaad ah weeyaan aayaadkaasi ayb wamaa marka kuwaasaan anuuniyo kuu sheegay wamaa dakartahu waxaad ii sheegtay lii aniga aad ii sheegtay ayuha lmushriku mushrig yahow nacam min alqur'aani qur'aankii aada igaga sheegtay ayib dabcan marka qofka hadda qofka uu la doodayay ku xiran tahay hadday munaasab tahayna marka hadda inay taa munaasab u noqotaan haddu haddii qofku qof wax laga dhaadhicinayo uu yahayn waxba ayuhalmushrik inuunan dhahin waxu sheegaa fiican maa ayb wamaa dakartahu li waxaad ii sheegtay ayuu ahaa hadii nin mucaanidoo de shubah wata kaasowna ka hadlayaa sheekhe haddii uu yahay wamaa dakartahu li ayuha almushriku min alqur'aani aad igaga sheegtay ow kalaami rasuulillaahi ama rasuulka hadalkiisa sala allahu calayh waali wasalam aad igaga sheegtay la acrifu macnaahu macnihiis anugu garan maayo walaakin aqdacu laakiin waxaan goynayaa ana kalaamallahi ilaahay kalaamkiisa laa yatanaaqad inuuna isburinaynin meelna ilaahay keligiis hala caabudo meelna cid kale hallawliyada hala caabudo inaynan qur-aanka ka imaanaynin taasaan aniga goynayaa in ogahay maxaale qofka muminka wataa inuu rumeeyo afalaa yatadabbaruuna alqur'ana walow kaana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira laa yatanaaqadu inuuna isburinaynin waana kalaam nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga hadalkiisana laa yukhaalifu kalaam allahi alla kalaamkiisa khilaafi maayo caza wajalla nebiga warkiisana warka alla ma khilaafayo ayb taasaan kuu ogahay marka wahadaa jawaabun jawaab weeyaan jayidun wanaa aad u xoog badan sadiidun toosan walaakin laa yafhamuhu fahmi maayo ilaa man axad mooyaane wafaqahu llahu alla oo waafajiyo tacaala walaa tastahwinhu hana fududaysanin jawaabtan fainahu kamaa qaala tacaala sidoo alla u yidhi oo kale weeyaan shanigee wamaa yulaqaahaa ila aladiina sabaruu lalama kulan siiyo arrintan ila aladiina sabaruu kuwa sabray mooyaane wamaa yulaqaahaa lalama kulan siiyo lama siiyo ilaa duu xadin cadiim qof dheef weyn u saaxiiba sidoo halkaasba alla oo uga tilmaamay yacni arrinka arrin weyn oo muhima weeyaane sidaa u ogaa buu ku leeyahay yani aayadda wamaa yulaqaaha waxay u laabanaysaa idfac bilatii hiya axsan faida baynaka wbaynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim ayb laakiin jaawad yaabaha ka ujeedaa waxay tahay uu leeyahay yani jawaabtan jawaab culus waa inaad ogaato arrintan isku soo duubduub marka jawaabtu waxa ay tahay warniyahow aayaadka ayaad muxkamaadan aniga kuu sheega macno kale amaad u haysaa waa maya kuwaad adiga ii sheegtay anu macnahooda garan maayo axaadiidtan aada ii sheegaysid laakiin halaan ogahay hadalkii alle muxkamkayn hadda soo sheegnay iyo kan inayna iska iyo midkan aad leedahay hadal alla waay ama hadal rasuul hadal alla hadduu yahay inaanu hadalkaas ka hor imaanaynin taasaan ogahay maxaa yaele hadalka alla isburin maayo nebiga hadalkiisa aada sheegaysidna ma khilaafaayo <clears throat> nebiga hadalkiisa aadle aada sheegaysidna ma khilaafayo hadalka alla subxaanahu watacaala maxaa yeele wamaa yantiqu can ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuxaa sidaa ku dheh jawaabtan waa mid mujmala kuwa mufasalkaa sheekhu waa usoo laabanaya nacam oo aadu u baabi'inayo digada uga dhigi doonaa waxau yihi wahaadakani jawaabun jayidun weyaan jawaab adag sadiidun toosan walakin laa yafhamuhu fahmi maayo ilaa man wafaqahu allahu tacaala qofka alla waafajiye mooyaane walaa tastahwinhu hana fududaysanin fainahu kama qaala tacaala wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu wama yulaqaaha ila duu xadin cadiim wbiاllahi towfiiq wsala اllah wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wصaxbihi wslm